بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين kitaabkii jawaahir اlbukhaari ayaanu ku jirnaa weli baab wuxuu baab u yahay altaqwa wاlhuda wa arkaani اlislaam iyo wa umuuri اddiin alla ka cabsiga iyo hanuunka iyo arkaanta islaamka iyo umuura diinta ku saabsan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi laa yabluqu ma gaaro alcabdu addoonka xaqiiqata taqwa alla ka cabsiga dhabtii xaqiiqdeeda ma gaaro xataa yadaca ilaa uu isaga tago maa xaaka wixii dhiba fi sabri laabta waxaa ku soo noqnoqda ee ku soo laalaabta ee dhibalaabta waa wixii dembi ahe ama wixii markaa shaki noqdee ilaa qofka uu ka taga xaqiiqada taqwada ma gaarin alla ka cabsi ha ku sugnaada laakiin taqwadii xaqiiqda ahayd weli ma gaarin waa can xandalat bin abi sufyaan can cikramat ibni khaalid can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam buniya alislaam islaamkii waa la dhisay oo waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan dushood shantiirood ayaa lagu dul dhisay waa shahaadati an laa ilaaha ila allah waa qiritaan la qiro alla mooyee alla kale oo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin wa anna muxammadan muxammadna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay soo diroo lagu aaminay risaalada inuu yahay iyo wa iqaami asalaati salaada oo la ooga wa iitaa'i asakaata sakada oo la guta waalxaj xajka iyo wa sawmi ramadaana ramadaankuwa markaa la soomo walxaj xajka iyo wa sawmi ramadaan ramadaanka soonka la soomo walxaj iyo wa sawmi ramadaan wa qaala allaahu tacaalaa ilaaha sarreeyana wuxuu yidhi laysa albir samafal iyo wanaag ma ahaanin laysa albira an tuwalluu wujuuhakum inaad wejiyaashiinna u jeedisaan inaad wejiyaalkiinna u jeedisaan qibala almashriqi waalmaqhribi dhanka ay qoraxi ka soo baxda iyo meeshay u dhacdo walaakina albira laakiinse biriga iyo wanaagga man waaye aamana billaahi ilaahay rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambee aakhira waalmalaa'ikati malaa'igtii rumeeyey iyo waalkitaab iyo waalnebiyiina nebiyaashana markaa rumeeyey oo waata waatalmaal maal ka bixiyey calaa xubbihi ay maca xubbihi asagoo jecel yuu siiyey dawi alqurba kuwa qaraabada u saaxiibkaa walyataama agoonta iyo walmasaakiina masaakiintii wabni sabiili ibni sabiilka waa musaafirka bacdamaa dhulka uu dul socdo uun baa laga dhigay canug waddadu dhalay oo kale iyo wasaa'iliina kuwa saa'iliintay su'aalanayee baryootamayana way siiyaan wa fi riqaabi iyo qooraha ku fakintooda takhliis inay ku sameeyaan oo ay ku fakiyaan addoommada loola jeedaa wa aqaama asalaata salaadana oogay wa aata asakaata sakada gutay waalmuufuun iyo kuwa oofinahaya waaye bicahdihim ballanadooda idaa caahaduu markii ay la ballamaan mar allaala markay ballan galaanna way oofiyaan wasaabiriina ay wa waamdah waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa saabiriintee sabarka badan ee ku sabra filba'saa'i iyo waaldarraa'i ba'saa iyo darraa bay ku sabraan ayay ku sabraan filba'saa'i waxaa loola jeedaa waa faqriga xagga darrahana waxaa laga wadaa waa xagga nafsadda waa sida jirada oo kale baaska waxaa lagu fasiraa inta badan oo la yidhaahdaa waa xagga maalka wixii ku yimaada ama faqri oo kale darraana waa xagga nafsadda wixii ku yimaadii ku sabraa sida xanuunka oo kale fi lba'saa'i iyo waaldarraa wa xiina alba'si iyo wakhtiga baaska waa wakhtiga dagaalka iyo jihaadka markaa lagu jiro ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii waaye sadaquu ka run sheegay iimaankooda sadaqu wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu almuttaquuna waa dadka muttaqiinta ah cabsadayaalka dadka la yidhaahda waaye qad aflaxa almu'minuuna mu'miniintii baa liibaantay al-aaya ilaa dhowr aayadood markaa la wado oo ay soo gasho arrintusay tahay wa can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu aliimaamu iimaanku bidcun wa sittuuna shucbatan waa dhowr iyo toddobaatan qaybood bidcun wa sittuuna waa dhowr iyo lixdan bidcu waa dhowr wa sittuuna iyo lixdan bidcigu waa tirada saddex ka bilaabatee sagaal gaarta iimaanku waa dhowr iyo toddoba dhowr iyo lixdan shucba ama qaybood dhowr iyo toddobaatan riwaayadaha qaar baa tilmaamay waalxayaa'u sariigtuna shucbatun min aliimaan waa qayb iimaanka ka mid ah xishoodka iyo sariigtu waa bar iimaanka markaa ka mid ah baabu almuslimu wuxuu baab u yahay almuslimu alkaamilu muslimka kaamilka islaamnimadiisu ay dhammaystiran tahay iyo walxub jacaylka iyo walbowd nacaybka fillaahi ilaahay dartii wax loo jeclaada waxna loo noco min aliimaani iimaankay ka mid tahay ilaahay dartii inaad wax u jeclaato ilaahay dartii aad wax u nacdana waa qayb iimaanka ka mid ah ama iimaanka inay ka mid tahayba can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi almuslimu muslimku man waaye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgaleen ka ilaaliyey oo muslimiinta ay ka badbaadeen min lisaanihi carabkiisa dhibka uga imaan lahaa iyo wayadihi gacantiisa waalmuhaajiru muhaajirkana man hajara waa qofka ka hijrooda oo ka taga oo ka fogaada maa naha allaahu canhu wuxuu ilaahay ka reebay ama uu u diiday subxaana wa tacaala muslim muslimiinta gacantiisii carabkiisa ka nabadgala muhaajirna waa midka ka tegay waxyaabaha ilaahay uu u diiday kana reebay subxaana wa tacaala baabu min alislaami islaamka waxaa ka mid ah baabkiisii waayo itcaamu atacaam tacaamka oo la quudiyo masaakiinta in raashinka la siiyo waa axab iyo itcaamu tacaam iyo wa axabba liakhiika min aliimaani walaalka inaad la jeclaato khayrkana iimaankay markaa ka mid tahay qofka inuu jeclaado walaalkii liakhiika walaalkaa jacaylka aad jeclaatayna min aliimaan bay ka mid tahay wacanhu aydan radia allaahu canhu anna rajula ninbaa sa'ala alnebiy nebiga su'aalay ayu lislaami khayrun islaamkee u khayr badan qaala rasuulku wuxuu idhi tudcimu acaam tudcim inaad quudiso alطacaam tacaamka inaad quudiso masaakiinta aad wax siiso wa taqra'u asalaama salaantana inaad ku akhrisood salaanto calaa man carafta qofka aad taqaaniyo waman lam tacrif qofkaadan aqoonba qofka aad taqaanid iyo qofka aadan aqoon labadaba inaad markaa salaanto wa can anas bni maalikin radia allaahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayhi wasalam qaal laa yu'minu axadukum axadkiin ma rumayn oo iimaan kaamila lagama helin xataa yuxibba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibbu linafsihi waxa naftiisa uu la jecel yahay waxaad naftaada la jeceshahay ilaa aad walaalkaa kala jeclaato iimaan ma lihi maxaad naftaada la jeceshahay cilmi caafimaad owlaad maal xool inaan lagu dhibin wixii la mid ah walaalkaa markaa la jeclow taasi iimaankay ka mid tahay laa yu'minu axadukum waxaa suuragal ah in loola jeeda iimaan kaamil ah ma laha iimaan buuxa oo dhammaystiran ma laha ilaa axadkiin uu la jeclaado waxa walaalkii ilaa waxa uu naftiisu la jecel yahay baabu xubbi rasuuliillaah rasuulka ilaahay jacaylkiisa oo la jeclaado sala allahu calayhi wasalam min aliimaani iimaankay ka mid tahay baabkiisii waaye wa canhu waa saxaabigii hore aydan radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiy nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam laa yu'minu ma rumaynin axadukum midkiin axadkiin ma rumaynin oo iimaan kaamila lagama helin xataa akuuna ilaa aan ahaada buu dhahay nebiga axabba ilayhi xaggiisa mid layga kay jeceyl badan yahay min waalidihi labadii dhashay ama waalidkii wa waladihi ilmihii uu dhalay iyo wannaasi ajmaciina dadkoo dhanba dadka oo dhan ilaa uu ka jeclaado nebiga sal alla calah wasalam ilmihiisa inuu nebiga ka jeclaado waalidkiisa inuu nebiga ka jeclaado sala allahu calayh wasalam macnaha jacaylka nebiga inuu u hormaro dhammaan ayaga oo dhan in jacaylka nebiga uu u qabo qofka inuu ka horeeyo ilaa heerkaa la gaara iimaan kaamil ah ma laha baabu xalaawat aliimaan iimaanka xalaawadiisii macaankiisa ayuu baab u yahay can anasin can ilnebiy nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi rasuulka alaatun saddex man kunna qofkii ay ku sugnaata fiihi gudihiisa wajada wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa ayuu helay ka koowaad an yakuuna allaahu inuu ilaahay ahaada iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa axabba ilayhi mid xaggiisa looga jecel badan yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray alla iyo rasuulkiisa waa inay nambarka koowaad galaan waa in jacaylkiiyo jacaylkooda wixii ka soo haray oo dhan ayagu ay ka hormaraan ta labaad wa an yuxiba almar'a qofku inuu jeclaado shay laa yuxibuhu asaguusan u jeclaanaynin ilaa lilaahi ilaahay dartii maahana subxaana wa tacaala kan baa ku xiga iyo kana ku dhaqaalayn jirayaynan yaynan ahaanin waa inay noqoto ilaahay dartii subxaana wa tacaala wa an yakraha waa midda saddexaad qofku inuu karahsado ama uu naco an yacuuda inuu ku noqdo fi lkufri kufrinimo iyo gaalnimo kamaa yakrahu suu u karahsanayo oo kale an yuqdafa fi nnaari in dab lagu tuuro dab in lagu rido sida uu u nacaayo oo kale waa inuu u nacaa inuu gaalnimo ku laabto waciyaadu biاllah baabu mubaayacatihi la mubaayacoodkiisii nebiga uu la mubaayacooday sala allahu calayhi wasalam liasxaabihi asxaabtiisuu baab u yahay can cibaadati bni saamitin cubaade bnu saamid radia allaahu canh ilaahay ha ka raadi noqdee wa kaana wuxuu ahaa shahida mid ka qayb galay badaran dagaalkii beder dagaalkii beder ayuu ka qayb galay wahwa asagu waa cubaadee wahwa asagu axadu nuqabaa'i odayadii mid ka mid ah ayuu ka mid ahaa laylata alcaqabati habeenkii caqaba rasuulka uu kula mubaayacooday meeshii caqaba anna rasuul allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi wa xawlahu asagoo gaararkiisu ay yihiin cisaabatun koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah ayuu rasuulku yidhi baayicuunii ila ballangala waxaad igula mubaayacootaan calaa an laa tushrikuu billaahi shay'an inaadan shayna ilaahay ula shariig yeelaynin walaa tasriquu inaydan xadaynin walaa tasnuu inaydan sinaysanaynin walaa taqatuluu inaydan dilaynin awlaadakum ilmihiina inaadan carruurtiinna dilaynin ballan iyo wacad igula gala walaa ta'tuu oo aadan la imaanaynin bibuhtaanin been abuurad taftarunahu aad ku abuuranaysaan bayna aydiikum iyo wa arjulikum lugihiina iyo gacmihiina dhexdooda walaa tacsuu inaydan ku caasinaynin fii macruufin macruuf oo dhan shay kasta oo wanaag ah war arrimahaa igula mubaayacooda faman wafaa qofkii oofiya oo minkum adinka idinka mid ah fa ajruhu kaasi ajirkiisa cala allaahi alla dushii buu ahaaday qof kasta oo oofiyo idinka idinka mid ah abaalkiisa alla dushiisuu ahaadayo ilaahayaa abaalgudanaya ka waman asaaba qofkii asiiba oo ku dhaca min daalika dembiyaalka lasoo sheegay shay-an shay ka asiiba fa cuuqiba fi fidunyaa adduunka dhexdiisa lagula ciqaabo fahuwa kafaaratun lahu kafaara gud bay u tahay wuu xaday gacantaa laga gooyey wuu sinaystay waa la karbaashay ama wixii diintu qabtaa la mariyey kafaaray u tahayoo waa looga asturayaa waman ruuxiise asaaba asiiboo ku dhaca min daalika dembiyaalkaa xaggooda shay-an shay uga dhaca umma satarahu allah kadibna aan la ogaanine ilaahay u qariyaa kadibna aan la ciqaabinee xagkii aan laga oogin fahuwa ila allaahi kaa ilaahay xaggiisa loo celiya subxaana wa tacaala xukunkiisa ajirkiisa ciqaabkiisa wixiisii oo dhanba ilaahay xaggiisu ahaaday subxaana wa tacaala lama ciqaabin oo ilaahayba waa loo qariyey ilaahay baa u asturay qofka noocaas ah ilaahay baa loo celinayaa amarkiisa in shaaa cafaa canhu hadduu doono alla xaggiisa wuu ka cafin wa in shaaa caaqabahu hadduu doonana waa u ciqaabaya subxaana wa tacaala mar walba cafinta ilaahay iyo ciqaabka ilaahay cafinta ilaahay yaa weyn subxaana wa tacaala cafinta ilaahay wasicad kulla shay wax kasta way ka ballaarnaatay fabaayacnaahu waan kula mubaayacoonay calaa daalika arrintaa arrintaana mubaayaca iyo cahdi iyo ballan baan kula galnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam baabu ifshaa'i asalaam salaanta oo la faafiyo min alislaami islaamnimaday ka mid tahay baab ayuu u yahay ama waa baabkii looga hadli lahaa can camaar ibni yaasir qaala camaar wuxuu yidhi alaaan saddex man jamacahunna qofkii kulansada saddex waxyaabood qofkay ku sugnaadaan oo isku darsada faqad jamaca aliimaan iimaankii buu kulansaday iimaankiisii buu jamcistay alinsaafu garsoorid iyo insaaf oo min nafsika nafsaddaada aad u garsoorto inaada naftaada u eexan ood ka insaafayso wa badlu salaami salaanta oo lagu faafiyo laguna baahiyo lagu bixiyo lilcaalami caalamka dhexdii io waalinfaaqu wax bixin min aliqtaari xilligay wax kugu yaryihiin biqotaarka markii uu jiro waa xilliga uusan qofku waxba haysanin waa xilliga qofku xooluhu ay ku yar yihiin min aliqtaar iqtaarka xaggiisa qofka wuxuusan markaa heli karin amase wixii uu u baahan yahay amase ay ku yar yihiin inuu markaa waxbixiyo saddexdaa qofkii isku darsadaa iimaankii iyo islaamnimadiisii ayuu jamacsaday baa markaa la yidhi iimaankii ayaa u kulmay oo markaa u jamcay baabu almacaasi macaasidu min amri aljaahiliyati jaahili amarkiisay ka mid tahay baabkeedii waaye walaa yukafiru saaxibuha qofka sameeyeyna lagu kufri siin maayo biirtikaabiha samaynta uu macaasida uu sameeyey waad sinaysatay gaal baa tahay lagu dhihi maayo tug baad noqotoo waxbaad xadday lagu dhihi maayo qabyaalad baa loo dagaalamay ama waxbaa dadkii dhex maray gaalo waayo la dhihi maayo waxaa macaasida ah umuur jaahili bay ka mid yihiin lagu gaalaysiin maayo qof ka sameeya ilaa bishirki shirki maahane wax shirki ah oo gaalnimo keeni kara inuu qofku ku dhaco ma aheen lagu gaalaysiin maayo qaala abuudar abuudar wuxuu yidhi radia allaahu canh innii anigu saababtu waxaan caayay rajulan nin nin ayaan aayay xilligii nebiga facayartuhu facayartuhu waxaan ku caayuun ku ceebeeyey biummihi hooyadii hooyo madow baa dhashay markaasaan idhi buu yidhi kaagaan habarta madow dhashayay bilal inuu ahaabaa suuragal ah fa qaala liya alnebiyu nebigu wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalama yaa abaadar abaadarow cayartahuma waxaad ku ceebaysood ku caysay biummihi hooyadii ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka adigu imru'un shaksi baad tahay fiika jaahiliya jaahili kuugu sugan shaksi jaahil ah ayaad tahay ikhwaanukum walaalihiin khawalukum waa shaqaalihiin khawalkiina waaye waa hoos macnaha ikhwaanukum walaalihim buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa addoommada waxa idiin shaqeeya kuwa hoostiinna joogaa khawalyeelikiinni waaye macnaha waa khaadimooyinkiinni waa addoommadiinni umuurihiinnay idiin sallaxaanay idiin wanaajiyaan jacalahum allah ilaahay ayaa yeelay taxta aydiyakum gacmihiinna aydiikum gacmihiinna hoostooda faman ruuxii kaana ahaaday akhuuhu walaalkii taxta yadih gacantiisa hoostiisa ay ku jirto falyutcimhu ha quudiyo mimaa ya'kulu wuxuu asagu cunaayo wuxuu quudanaya ha quudiyo wal yulbishu ha u labiso ha u xiro mimaa yalbisu wuxuu labisanaya walaa tukallifuuhum hana ku kallifina shaqa ahaan ha u dhiibina maa yaqlibuhum wax ka adkaanaya macnaha maa yakhalibuhum wax caajisinayo tabartooda aan ahayn oo aysan ka bixi karin ha ku kallifine fa in kallaftumuuhum haddaad ku kalliftaan in kallaftumuuhum haddii aad ku kalliftaanna faacinuuhum ugu kaalmeeya gacan ku siiyo saacida xadiidkan markuu abiidar sheegahayay waa xilli la arkay asaga iyo addoonkiisoo isku dhar labisan biladda uu abiidar labisan yahay yuu addoonkiisana xirnaa maxaa dhacay baa la yidhi markaasaan markaasuu xadiidkan sheegay xadiidkan ayuu akhriyey nin baan caayay xilligii rasuulka hooyadii baan ku ceebeeyey jaa'il baa tahay buu igu yidhi nebiga waad u jeeddaa abiidar heerka uu taagan yahay islaamka heerkuu ka taagan yahay sharafta uu leeyahay saxaabada dadka ugu sarsareeya inuu ku jiro haddana jaahil ayaa tahay buu ku dhahay nebiga sal allah calah wasalam ini ina innaka imru'un fiika jaahiliyun jaahilnimaa kugu sugan caycay iyo habar madow intaad ku jirto jaahil baa tahay war waxaan shaqaalaha ah addoommadan gacmihiinna ilaahay soo geliyey allaa gacmihiina hoostooda yeelay qofkii walaalkii gacantiisa hoostiisa ay ku jirto wuxuu cunayaa ha siiyo wuxuu labisanaya ha u labiso shaqo adag yuusan u dirin haddaad ku kaliftaanna ugu kaalmeeya baabu xusni lislaami almar'i qofka islaam wanaaggiisii baabkiisii waaye can abi saciid alqudri radia allaahu canhu annahu abi saciid samica rasuula allahi rasuulkii alluu maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahaya idaa aslama alcabdu addoonku hadduu islaamo faxasuna islaama islaamuhu islaamkiisuna uu fiicnaaduu hagaago yukafiru allaahu canh ilaahay xaggiisa wuxuu uga dhaafaa kulla sayi'atin xumaan dhammaanteed sayi'a dhammaanteed oo kaana zalafahaa u hormarsaday xumaan kastoo u hormartay uu horay u sameeyey intuu gaal ahaa intuusan soo islaamin ka hor ilaahay wuu dhaafaya subxaana wa tacaala wakaana bacda daalika markaa kadibna waxaa ahaanaya alqisaasu qisaas wuxuu macaasi horay u galay wuxuu sino horay u galay dhammaan loo qaban maayo markuu soo islaama kadib wixii horena loo dhaafay hadduu dembi ku dhaco qisaas baa korkiisa ahaanaya alxasanatu halkii wanaag bicashri amhaaliha tobanlaabkeed buu ilaahay abaalmariyaa ilaa sabc ilaa sabcimi'ata dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab waasayi'atu xumaantuna bimidlihaa inteedoo kale haddaad xasano samayso toban baa laguu laalaabayaa ilaa toddoba boqol ilaa in ka sii badan oo ikhlaaskay ku xidhan tahay sayi'a iyo xumaan haddaad samayso laguu laalaabi maayo maselkeedaa lagugu abaalmarin ilaa an yatajaawaza allaahu canhaa inuu ilaahay ka dhaafa maahan waa suuragal inaan waxbaba loo qorin sayi'adii ilaahayna ka saamaxo kana dhaafo subxaana wa tacaala baabu khawfu lmu'mini qofka mu'minkaa cabsi uu ka cabsada baabkeedii waaye an yaxbita inuu buro camalahu camalkiisa wahuw asagoon yashcur ogayn adoon ogayn inuu camalkaagu buro waa inaad aad uga cabsataa waa dhibaato jirta can cabdullaahi ana nabiya sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi sibaabu lmuslim qofka muslimkaa caydiisa cayla caayo qofka muslimka ah buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam fusuuqun waa faasiqnimo faasiqnimo waaye wa qitaaluhu dilkiisana kufrun waa gaalnimo muslim baan caysay faasiq diintuba ka baxayba diinta ayuu uga baxaa qofka muslimka cayda lacaayo fusuuqun waa faasiqnimo iyo diinka bax dilkiisana waaba kufri iyo gaalnimo baabu su'aali jibriila jibriil su'aashiisii baabkeedii waaye annabiy nebiga uu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can aliimaan iyo walislaami iyo walixsaani iimaanka islaamka iyo ixsaanka saddexdaa waxyaabood ee uu weydiiyey jibriil nebiga ayuu markaa baab u yahay saa darteed baa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay xaqa aad ugu dhagaan wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa watacaala aclam